alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wasaxbihi waman ihtada bihudaahu wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu waxaynu ku jirnay abwaabtii ku saabsanayd ama cilaaqada iyo xidhiirhka la lahayd asmaadii asmaada ruwaadda ruwaadda warisay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama iyo cinaayada iyo sida ay ihtimaamka u siiyeen u daryeeleen u ilaaliyeen muxadisiintu raximahum ullah abwaab ku saabsan ayaynu inoogu dambaysay almuxadisuun raximahum ullah waxay ku dadaaleen ruwaadda inay magacaantoodii inay dabdiyaanoo aada u kala shiilaan oo ay raawiga magac keliya leh iyo ka magacaan mutacadida leh iyo ka kunyo qura leh kunya waaxida raawiga leh iyo raawiga kunyooyin badan leh iyo raawiga magiciisa mashhuurka ku ah iyo raawiga magiciisu aanu mashhuur ahayne kunyadiisa mashhuurka ku ah sida abi hureyra radia allahu tacaala canhu iyo raawiga la ysku khilaafay magiciisa laakiin kunyadiisa laysla ogol yahay ama kunyadiisa laysku khilaafay magiciisana laysla ogol yahay iyo alqaabta ruwaadda alqaabta ku caanka ah laqabka maxaa la dhaha naanay soo ma waa ma maa yushciru bimadxin aw bidamin soo ma inay dabdiyaan bay isku dayeen markaasaa ruwaadda waxaa ka mid ah waxaa dhammaantood kutub bay ka qoreen sidaad aragto waxay ku dadaaleen dabaqaadkay ruwaaddaasi kale leeyihiin waxay ku dadaaleen ciddii wax ka warisay iyo cidday wax ka wariyeen inay inay dabdiyaan waxay ku dadaaleen dhawaqood dhawaqii magacaantooda iyo dhigaalkoodii inay ku dadaalaan waxay ku dadaaleen alqaabta iyo kuwooda naanaysaha leh in naanaysaha sababtii loogu bixiyey iyo sida loo dabdinayo ay sheegaan waxay ku dadaaleen isamka mushkilka ah ee akhrintiisu ama dhawaqiisu ama odhaahdiisu ay ishkaal geli karayso inay sida loo dabdinayo bilxuruuf ay ku dabdiyaan si aan loo qaldin alqaabtii inay macneeyaan ya markaas waxay leeyihiin mucaawiya ibnu cabdilkariim addaal raawir culimadii xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam rawaaddiisii waxaa ka mida nin la yidhaahdo ya caalim la yidhaahdo mucaawiya ibnu cabdilkariim addaal waxaa laga yaaba ina stiraal warya ya oo deed noo qaadatay in loo jeedo addaallu kii lunsanaa haddana aad aragtay iyadoo xadiiskii nabiga sala allahu alayh wasalam sidee looga warinay markaasay muxadisiin kutub alalaab intay kusoo qabtaan magaca ayaa waxay ka odhanayaan dalla fi dariiqi maka walam yakun daalan fi diinihi hadda ma fahamti sheekh waar isagoo maka ku socduu lumay saasaa loogu bixiyey mucaawiya ibnu cabdilkariim adaal marka laqabka macnihiisu waa sidaas laqabka macnihiisu waa saas waxaa la mid ah raawi la yidhaha maxamed ibn cabdillaah adaciif inuu ahaa filaya culimadu waxay idhahdeen lam yakun daciifa fi xadiiihi walakinahu kana daciifa fi jismihi nin dhuuban buu ahaayo ya laakin nin rageeda ah. ma fahamti marka daciif waxaa looga jeedaa biniyadiisa jirkiisa ayaa daciifa ah ruwadda qaarkood waxaa loo bixiyey saaciqa asaaciqa saaciqa maxaa loogu bixiyey liquwati xifdihi wa shiddati dabdihi waxbaba ka fakan maayaanba wax ka fakanaya ma jiraan wahaakada wahaakada ayuha alikhwaan waxaa ka mid a ah dabdinta ay dabdiyeen asmaada wixii mutalif iyo mutalif iyo muttafiqa wixii maaragtay mutafiq iyo muftariqa baan ujeeda mu'talif iyo mukhtalifa koodii mutashaabiha wixii la kuwaa ka dhashay dabdintay dabdiyeen waxaa ka mid a ah, dabdintay dabdiyeen qaraabaad qaraabaadka ka dhaxeeya ruwaadda hebel ninka la idhaha hebel buu la dhashay waxa weeyaan ilme hebel waa intaasoo nin sufyaan ibnu cuyeyna iyo walaaladii waa lix ma aragta hadda ilm ilmo bani xaniif Eh, waa saddex wahaakada ya marka waxay dabdiyeen ciddii musahara ka dhexaysay ee xidid ka dhexaysay kuwoodii isdhalay kuwii wada dhashay kuwii isu dhaxay waxa weeyaan kuwii wada rixlaystay rufaqada wada noqday kuwii maalin uun meel ku wada kulmay kuwii dan kale isu keentay kullu ilaa iyo ay soo gaadheen sheekh kasta oo mashaayikhda ka mid a ah, ardaydiisii ninkii ninkii dabaqada ugu dambeysay ah iyo ninkii dabaqada ugu horeysay ah in la idhaa nimankaasi waxay wadaagaan sheekhaas laakiin waa dabaqaad hebel dabaqada koowaad ku jira hebello dabaqada ugu dambaysu ku jira hebello dabaqaadka dhexuu ku jira ma aragtaad ah, sidaa la idhaa marka raximahum allahu raxmatan waasix diintoodii iyo dhaxalkii nabigooda alayhi salaatu wasalaam iyo ciddii cilaaqo la yeelatay waa dabdiyeen waa dabdiyeen wuxuu yihi sheekhu alcaali wannazil alcaali wannazil waxaynu nidhi inaad asmaada barato wiii wixii muttafiqun muftariqa ama wixii mu'talifun mukhtalifa ama wixii mutashaabiha waxa aad ka baxsanaysaa inaad halad ku dhacdo soo ma inaad halad ku dhacdo oo laba qofan isku dabaqa ahayn aad u malayso inay isku dabaqa yihin inay magacanta wadaageen darteed ama dhawaqoodii iyo dhigaalkoodii aad qalado dhawaqoodii iyo dhigaalkoodii aada qalado nacam dad mutacadida inaad mid keliya u malayso iminka ruwaadda markay culimadu baranayaan kuniyadoodii ay ay ruwaad raawi kasta kuniyadiisi sheegayaan iyo inta kuniyuu lahaa maxay tahay cilmiga ku jira dee raawigan marna waxaa laga yaabaa in kunyadiisii lagu sheego marna magaciisii lagu sheego soo ma haddaadan adigu labadan isu aqoonin dee laba raawi baad umalaynaysaa soo ma laba nin baad ukala malaynaysa laba ninna maaha waa maxay dee waa nin keliya waxaaba laga yaaba inuu afar kunyo leeyahay midna caan oh, ku yahay magacna uu leeyahay deedna ruwaaddii xadiisku kunyooyinkiisa ay ku sheegaan deedna aad u malayso haddii aanaad magacii iyo garanaynin dee inay laba raawi kala yihiin oo xadiiska haddaad ku aragto maalan abu saciid alkhudri waa saxaabi saxaabada rasulka ka mid a soo ma magaciisa maxaa la dhahaa saacad ibnu sinaan soo ma sacad ibnu sinaan inuu abu saciid alkhudri yay garanaynin ama anas ibnu malik inuu abi xamse yahay garanaynin ama cabdillaahi ibnu cabaas inuu abulcabaas yahay garanaynin de hadhowta markay kunyadii meel kugu soo marto labaad u kala malinaysaa soma ma ah, wahaakada wahaakada waay alcaali wannazil halkan wuxuu kaga warramayaa nooc kale oo anwaacda culuumulxadiiska ka mid a ama erey bixinada iyo mustalaxaadka kamid a oo ku tacalluqda iyaduna asaniidda iyo ruwaadda alcaali wannaasil alisnaad alcaali isnaadkii laandheero ahaa huwa maa qala rijaaluhu waa sanadka uu yaraaday raggiisu ila nabiyi sala allahu alayh wasalama sanad maa qalla waa kii uu yaraaday rijaaluhu ay ruwaatuhu dadka warinaya ila nabiyi sal ll l ilaa nabiga laga gaadho maca tisaali sanadihi isagoo sanadkiisu uu mutasil yahay oo maca nadaafati sanadihi wacadami dacfi ama maca sanadin nadiifin hayri daciif sanad nadiifa ah inuu xadiis kusoo arooro oon dacfi ku sugnayn oo mutasila oo shuruuddii sixadu u dhan tahay laakiin muxuu dheer yahay dadka cidda xadiiskaa warinaysa caalimka warinaya soo saaray iyo nebi maxamed ba sala allahu aleyh wasalam tir dad tira yar baa udhexeeya mar kastoo dadka nebiga sala allahu alayh wasalam iyo iyo caalimka xadiiska soo saaray dadka u dhaxaynaya ay yaraadaanna waa mar kastoo khalalku yaraado dabdiguna bato soo ma waa mar kasta oo in sanadka khalalgalaa ay yaraato dabdintiisuna ay fududaato oo sanadkan sanadka maalan caalim culimada kamidi ah uu xadiis ku warinayo oo isaga iyo nebi maxamed saddex nin u dhexeeyaan iyo sanadka xadiiskaa laftiisa uu caalim kale ku warinayo oo koob iyo toban isaga iyo nebiga u dhexeeyaan sala allahu aleyh wasalama labadaa sanad dee way kala way kala mudan yihiin soo ma haa marka xadiiska ruwaadda warinaysa marka la eego sheekha soo saaray ilaa nebiga sal allahu aleyh wasalama ruwaadda warinaysa ay ruwaad yar tahay ee caalimkii xadiiskaa wariye soo saaray iyo nebiga sala allahu aleyh wasalama tiro yari udhaxayso xadiiska waxa la haha caali waa xadiis laandheeraa sheekh maxaa kamid ah axaadiistaas waxaa kamid ah axaadiis ay culimadu u bixiyeen hulaahiyaat limaam esh albukhaari raximah llah axaadiis dhowr iyo labaatan ah oo imaam lbukhaari amiir lmuminiina fi xadiisi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalama shaykhu asaxu kitaabin aw saaxibu asaxu kitaabin bacda kitaab illahi caza wajal biijmaaci ahli lcilmi min ahli sunati rasuuli llahi sala allahu alay wasalam cid kasta oo culimo ah laga soo bilaabo waxa weeyaan zamankiisii wixii ka dambeeyey ilaa maanta oo is oo culimadii islaamkee tixgelinta lahayd ah way ku ijmaacsan yihin inuu kitaabkiisu yahay asaxu kitaabin bacda kitaab illahi caza wajal idan ninkaan isagu culimana ahayn cilmu xadiisi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama jaahil jahlan murakaban ka ah ya meelaha ka hadaaqaya ee bukhaari wax ka sheegaya iyo saxiixiisa kalaamuhu laa cibrata lahu kalaamuhu laa maxalla lahu min min alcraabi kalaamkiisa wax kasoo qaad ma laha a wax kasoo qaad ma wuxuu ka dhigan yahay nin caami ah oo nin dhakhtare u tegey oo ninkii dhakhtarka ku yihi waxay waasaabka y yidhi arnama haysana dhegaysaniyo ya ma fahamta ama yidhi ninkaasi dhakhtar maaha dadaba iska ilaaliya isna waa caami may dadku rumaysanaya ya habar baa iska hawhawle heelada inoo tuma buri ninki waay marka imaamu lbukhaari iyo nabiga sal allahu alay wasalam axaadiistaa dhowr ilaa tanka waxaa udhexeeya saddex nin bal aan hal xadiis kaaga sheega axaadiistaas hal xadiis aan kaaga sheego culimadu waxay odhan jireen wabilmithaali wabilmithaali yatadixu almaqaalu wuxuu yidhi albuhaari xadaana almakiyu ibnu ibrahim qaala xadaana yaziid ibnu abi cubayd can abi salamata bn اlakwac radia allahu canhu qaala kuna nuصlii maca الnabiyi slى اllahu alayh wasalam almagriba ida tawaarat bilxijaab ida tawaarat ay nujuum bilxijaab markay xidiguhu dhacaanay qarsoomaan ida tawaarat bilxijaab markay qoraxdu dhacdo wey ida tawaarat kuna nusalii maca nabiyi sala la alay sl almaqrib aan tukan jirnay ida tawaarat bilxijaab ida tawaarat shamsu bilxijaab markay qoraxdu dhacdo xadiiskaasi imaam bukhaari waxa udhexeeya makiy bnu ibrahim iyo yaziid bn abi cubayd iyo salamat ibnu aqc ayaa isagiiyo nabiga udhexeeya sal alla alay wasalam mise nibaa mise nin baa nabiga ka xiga imam buhaari saddex nin xadiiska laftiisiibuu imaam muslim wariyey markaasuu wuxuu ku wariyey bisanadin sanad sanadkaa ka hooseeya oo muxuu yidhi xadathana qutaybata bnu saciid qaala xadathana xaatimun wahuwa bnu ismaaciil can yaziid ibn abi cubayd can salamata bnu akwac ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kana yusali lmagriba ida tawaarat bilxijaab xadiiskaas imaam muslim iyo nabiga imsaa udhexeeya afar labadaa xadiis markaynu labadaa sanad isbarbar dhigno sanadu imaam bukhaari maxaynu odhanaynaa waa sanadun caali imaam muslim sanadkiisana maxaynu odhanaynaa waa sanadun naazil binisbati lisanadi man binisbati lisanadi lbukhaari waadix ya ikhwaan waxaa shardiya laakiin xadiiska caaligaahi inuu sanadkiisu nadiif yahay oo aanu daciif ahayn hadduu xadiiska caaligaahi walow tiradiisuba ha yaraatee sanadkiisa inqitaac ku sugan yahay ama dacfi kaleo cilo min cilali dacfi ay ku sugan tahay xadiiska naasilka ah ee aan dacfiga ku sugnayn baa xaaladaa fadli badan waadix sooma ayaa xaaladda fadli badan waaya wuxuu yidhi sheekhu waqad yaqilu inuu wahaada kaasina xadiiskaas ay yaraadaan ragga sanadkiisu ay yaraadaan isagoo weliba sanadkiisuna nadiif oo saxiixa huwa alculuw lmutlaq weeyaan xadiiskaa nebi maxamed sal l sl tirada yar lagu gaarhaya waa culuw lmutlaq baa la ydhaha culuwi sii daysan ayaa la idhaha culuwi mulaq muxadisiin hadday kuu sheegaan waxay ka wadaan culuwi mulaq yani waa waa xadiis tiro yar lagu gaadhay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waqad yaqilu inuu yaraada laga yaaba rijaaluhu xadiiska raggiisu binisbati marka loo eego ilaa imaamin imaamu aqdamo minhu ninka waranaya ka horeeyey oo fa yakunu culuwan culuwi ayuu noqonayaa culuwigo nisbiyan ah halkaan aan ku fahansiiyo culuwiga waxaa loo qaybiyaa culuwi nisbiya iyo culuwi culuwi mutlaqa iyo culuwi nisbiya nisbigu waa maxay nisbigu waxa weeyaan shay mucayanaan culuwiga u eegaya imaam lbukhaari inteebuu ninkani ku gaadhay hebel ninka isagii isagiiyo imaamulbukhaari laba qof baa udhexeeya hebel kale oo culimada ka midana isagiiyo imaamulbukhaari afar qof baa udhexeeya ninka markaa imaamulbukhaari tiro yar ku gaadhay wuxuu noqonayaa xadiiskiisu wuu ka caalisanaanayaa haddaan cilad kala gelin ninka imaamulbukhaari afarta ku gaadhay waadix weyn ikhwaan shakina ma laha dee soo ma marka culmiga nisbiga maxaa loo eegayaa binisbati liimaamin mucayan imaam mucayana sida bukhaari ama imaam malik ama imaam muslim ama aimada ama aimada la midkaa raximahum llahu raxmatan waasica ayib kaana waxa la idhaha culuw nisbiya culuwiga iyo e, e, e, alcaali wanaazil ama culuwiga iyo nuzuulka waxaynu ku sharaxnay aqsaamta nisbiga ah samradeenu ku sharaxnay soo ma darsigii kitaabka horeanaynu si fiican ugu ugu maaragtay faahfaahinay marka waxaan filayaa in laga dheragsan yahay walisnaadu isnaadka annazilu huwa maa kahura rijaaluhu ila nabiyi sala allahu alay wasalam isnaadka naasilka ah ee la leeyahay waa laga laandheeraysay hahe isnaadkaasi waa isnaadka rijaashiisu ruwaadiisu bateen ruwaadda nabiga lagu gaaraya sala allahu alay waslam bateen waqad yakunu nuzuulu nuzuulku wuxuu noqon karaa waa kii imaam muslim oo kale imika imaam muslim nabiga sala allahu alay wasalam xadiisu salamat bn wakac waxa uu ku gaadhay nabiga sal afar afar afar raawi ayaa udhexeeyey soo ma halka imam buhaari saddex udhexeeyaan hadduu imaam kale yimaado maala imaam tirmidi baa yimi maala waa tusaale ahaan ama ama imaam ibn xibaan baa yimi markaasuu xadiiska laftiisi wariyey markaasuu nabigu wuxuu ku gaaray toddoba muxuu noqonaya marka marka bukhaari loo eego de xadiiskiisu naazil buu noqonaya marka muslim loo eegana xadiiskiisu naazil buu noqonaya soo ma hay maxaa shardi un baanu nidhi xadiiska caaliga ahi mar walba inuu sanadkiisu nadiif noqdo aanu daciif noqonin hadduu dacfi galo inqiaac galo ama rawaadiisa eh, mid kamida ah, yani cilad lagu daciifiya ay gasho waa naazilkuna uu ka maran yahay naazilka markaa fadilan waadix soo ma huwa ma katura rijaalu ila sala allahu alayh wasalam weyi waqad yakunu nuzuulu nuzuulki wuxuu noqon karaa nisbiyan mid loo eegayo nisbi ayuu noqon karaa aydan sidoo kale binisbati marka loo eego ilaa imaamin imaama aqdamo minhu cidda warinaysa ka horeeya oo ninbaa imaamu maalik wuxuu ku gaadhay imaamu malik ayuu caalim culimada ka midii wuxuu ku gaaray saddex nin ama sida kalaba dho imaam malik iyo isaga waxa imaam malik wuxuu ku gaaray hal nin hal nin baa ka xigaba baynamaa nin isaga la la dabaqad ah ayaa imaamu malik iyo isaga waxaa u udhexeeya saddex nin maaragtaad fa hada binisbati limaam malik waa sanadun mi labadaa sanad midna waa caali midna midna waa naazili marka halkaana sheekhu wuxuu ku tilmaamay alcaali wnaazil alcaali wnaazil su-aal xadiis kastoo caali ma saxiixba xadiis kastoo naazilana ma daciifba jawaab xadiis kasta oo caaliyi saxiix maaha sida badani lakin waxa weyaan xadiisku hadduu caali yahay inuu saxiix noqdo haddaanay ciladii gelin sidaas asala xadiis kastoo naazilana daciif maaha qad yakunu xadiisu naazilan wayakunu saxiixan aw min asaxi saxiix inuu noqdaa laga yaaba waadix soo ma marka culuwigu iyo nuzuulku waa sifo sanadku leeyahaye maaha sifo laasimsata ama sixo ama dacfi waadix qaraaintay ku xidhanta kale macrifatu saxaabi ama si kale haddaynu dhigno baabkan culimadu waxay dhahaan macrifatu saxaaba saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam inaad barato waxaa ka mid a funuunta daalibu xadiisi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama aanu ka maarmaynin inuu ruwaadii xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama barto oo uu barto sidaynu sheegnay asmaadoodii kuna iyo kunyooyinkoodii iyo alqaabtoodii iyo nisbooyinkoodii iyo asmaadooda intii mushkil ahayd iyo siday isu qaraabo u yihiin iyo sida waxay isu yihiin miyay wada dhasheen miyay isu dhaxleen miyay isdhaleen ya ma garata inuu barto waxaa kaloo mid a inuu dabaqaadkooda barto siday u kala mudan yihiin u kala awleysan yihiin u kala fadli badan yihiin dabaqaadkoodu inuu barto ama u kala horeeyaan oo aada barato saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo aada barato taabiciintii oo aad kala saarto labadaa qolo oo aad tabiicintii atbaacu taabiciintii kala saarto barato oo ciddii saddexdaa qarni ka dambeysay aad fahanto barato oo aad caalim walo culimadii xadiiska kamida eh, xadiiska nabiga sal allahu alay wasalam a aad martabadiisa iyo abaqadiisa aad barato abaqada uu yahay waa lodkee horta waxaa intaa kuu dheero iyadana inaad barato ay tahay darajada riwaayadiisa xifdigiisusuu yahay diintiisusay tahay dabdigiisa iyo itqaankiisusuu yahay waxa weeyaan cadaaladiisa wax laga sheegay dabdigiisa miya wax laga sheegay hadduu cadaaladiisu ay aan waxba laga sheegin martabada dadkii cadaalada la siiyey halkeybuu ka taagan yahay ma martabada ugu sarraysuu taagan yahay ma martabad dhaxaa ma martabadaa uga hooseeya waxbaa ku xulo waxaas kullu hada kutub laga alifay shekh waxaa laga ganaysaa shekh waxaa agge laga keenaya ha kullu hada muxadisiina waa dawineen maa taraku shayan waxba kamay tegin bayna ugu dhawaanayn ilaa ay soo gaadheen ilaahi ay soo gaadheen raximahumullah ilaahi ay soo gaadheen iyagii culamadii islaamka ee kaleba allah unaxariistay diinta u khidmeeyey fuqaha iyo mufasiriin iyo lugawiyiin iyo keyrkoodba lahaaye iyo muarikiinbe ilaahay dhammaantood ha u naxariisto waxa weeyaan godkana allah u nuuro maalintay maalinta ilaahay is hortaagaana jala wacala ilaahay diintiisa tacabkii ay gashadeen iyo waktigay u horeen iyo naf iyo maalkii ay dul dhigeen ilaahay jala wacala waxaan ka baryaynaa iyadoo mawfuura ilahay agtiisa waxba ma luman inuu ilaahay jala wacalaa siiyo raximahum allah raxmat waxay gaadheen in qaarkood marka ay ruwaaddii xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalama ka hadlayaan cadaaladoodii iyo xifdigoodii iyo diintoodii iyo dabdigoodii inaanay inaanay qaraabada ka dhaxaysaa aanay wax cibraa iyo tixgelin agtada ku yeelan walow walaalkii ahaado walow waalidkiisi dhalay ha ahaado walow mid la waxa weeyaan maaragtay mid la dhashay ama miduu dhalay ama mid isaga dhalay ha ahaado walow miday saaxiib ahaayeeno aada isugu fiicnayn ahaado walow mid madna kule ha ahaado hadduu arko indii inuu xadiiskii rasuulka sala allahu calayh wasalam jebinayo oo aanu maaragtay sidii loo baahnaa ka ahayn way ka hadleen wax muxaabaad la yadhaa iyo kalgacayl ma qaadin yaxya bnu maciin raximah su-aal baa lagu celceliyey celceliyey aabihii baa la weydiiyey aabihii baa la weydiiyey aabihi waa ka aamusay waa ka wareegay waa ka wareegay waa ka wareegay markii laga dayn waayey su-aashi ayuu yihi in allaha laa yastaxyii min alxaq aabihii fi lxadiisi daciif aabihii fi lxadiisi daciif raximahullah maraatibtii ruwaad ayay saa uga hadleen ragga qaarkood walaalkii baa la weydiye markaasuu yihi walaalkay waa kadaab beenawaas weey xadiisnimaa ka warina waxay ku tusinaysaa diintoodu siday ugala qiimo badnayd adduunyada iyo waxa laysu yahay markay diintii iyo xadiiskii rasuulka sal alla alay slam marka saxaabada ruwaaddii waxay sameeyeen dabaqaadkoodii way qaybeen markaase saxaabada rasuulka culimada qaarkood hal dabaqay ka dhigeen culimada qaarkoodna dhowr dabaqay ka dhigeen culimada qaarkood shan dabaqay ka dhigeen culimada qaarkood ictibaaro kala duwan culimada yidhi saxaabada rasuulku sala la alay sl dhammaantood waa dabaqatun waaxida waxay ka eegayaan inay nebi maxamed arday wada yihiin alayhi isalaatu wasalaam oo ay ismu suxba wada wadaagaan soo ma culimada yidhi maya ee saxaabada rasuulku sala allahu alay slam waa tabaqaadna waxay eegayaan waktigay islaameen siday islaamnimada usoo kala horeeyeen siday u kala fadli badnaayeen sidii ay mesha iyo dagaaladii nebiga sal sl iyo khasawaadkiisu uga qayb qaateen ictibaaray eegayaan markaasi kutubu tabaqaad qoreen raximahum llah haddaanad saxaabi iyo taabici kala garanaynin oo adiga cabdillaahi ibnu masuud iyo cabdillahi ibnu cabaas iyo xasan albasri abu saciid saciid ibnu jubayr isuu ka mid yihiin de ma xadiis nimaad ka had ah, xadiis nima ka hadli mayse ya sidii ragga qaar umaad ohan doontaa waryaanane anigu waxaan akrinaysaan garan maaye waxaan idinku sii sugayaa qaala qaala rasuulullahi agteeda ah, sanadkii buu de ka yaabay mogta fulan qaala xadathana fulan qaala xadathana markaasu aran abtirsintan carbeed garan maaye aniga halkaa qaala qaala rasuulla id agteedana dugsiisi sugaya bui ah. macrifatu saxaabi saxaabiy garashadiisa asaxaabi saxaabigu man laqiya waa cilmi muhima markaa cilmigaas cilmu ruwaati cilmu macrifati ruwaati xadiisi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa tabaqaatihim wa maraatibihim wa asmaa'ihim wa kunaahum wa alqaabihim waa cilmi weeye huwa saxaabigu man laqiya nabiya sala allahu alayh wasalam ninkii nebi maxamed la kulmay weeye nebi maxamed buu la kulmay muminan bihi isagoo nebiga rumaysan buu la kulmay wa maata wuu ku dhintay calaa dalika islaamnimadaa iyo iimaankana wuu ku dhintay walow ridaba walow ridaba ha kala dhex gashe culimada qaar baa waxay yidhahdeen saxaabiyaa la ydhahdaa man laqiya nabiya sala allahu alayhi wasalama muminan bihi walow laxdatan ninka nebi maxamed la kulmay isagoo nebi maxamed rumaysan walow hal ilbiriqsina ha la kulmay nebiga sala allahu alayh wasalam waaya wamaata cala liimaani iimaankiina ku dhintay iimaankii nabiga sal allahu aleyh wasalama uu rumeeyena ku dhintay wain lam yarahu cayaanan yaanu isha saarinbe oo dee waabu indhalaaba sida cabdillahi bnu maktuum nabiga isha muu saar rasulka sal la slam wuu la kulmay laakiin dee muu arag ila wuu indhalaa waa saxaabi radia allahu tacala canh marka la yidhi man laqiya nabiya sal allahu aleyh wasalam ninkii nebi maxamed la kulmay waxaa baxay ninaan nebi maxamed laba kulminba oo aan aragba rasulka sal ly slam meel laba kula kulmin marka la yidhi ninkaasi waa inuu nebi maxamed rumaysnaadaana yaa baxay ninkii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam la kulmay isagoon rumaysnayn dabadeedna markuu nebigu dhintay islaamay taabici buu noqonaya kaas waadix soo ma buu noqonaya waxaa kale culimadu yidhaahdeen waxaa jira ruwaad rasuulka sala allahu aleyh wasalama rumeeyey laakiin aan la kulmin zamankiisii bay noolaayeen nabiga sal allahu alayh wasalama way rumeeyeen rasuulka sal allahu alayh wasalama laakiin rasuulka sal allahu aleyh wasalama lamay kulmin mukhadramiin ba la yidhahda nimankaas abuu muslim alkhawlaani iyo najaashi iyo ayaa kamid a muminan bihi markaa waxaa ku baxaya ciddii nebiga la kulantay iyagoo nebiga rumaysnayn nebiga wuu la kulmay laakiin nebiga isagoo rumaysnayn buu la kulmay kadib wuxuu gadaal buu ka islaamay ama mabu islaamin kaa saxaabi la odhan maayo waa hagaag wamaata cala liimaani bay culimadu waa walow laxdata bil qada lama shardinayo wakti qofkaa nebi maxamed la kulmay qadarka uu la kulmay shardi maaha suxbadiisa shardigu maaha bil ha la kulmo nebiga mar qura ha la kulmo laba ha la kulmo laxdad keliya ha arko maalin qura ha arko sanad ha la joogo toban sano hala la joogo shan cisho ha joogo maalin gelinkeed hala joogo saacada mucayana hala joogo mar ha arko ha iska tago dib ayaanu u arki koleduu nebiga sal allahu aleyh wasalam mar la kulmay isagoo rumaysan saxaabadiisuu ka mid yahay hadduu iimaankaa ku dhinto waayahay ma shardiba inuu wax ka wariyo culimadu waxa dhn shardi maaha walihada culimadu waxa dhn wain lam yarwi canhu yaan waxbaba ka warini shardi maa inuu nebiga wax ka wariyo oo axaadiis sal allahu alay wasalam uu nebiga ka wariye la helo shardi maaha shardi maaha waay culimadu waxay idhahdeen ma shardiba inuu mumayis noqdo culimadu waxa hn maya mumayis inuu noqdaa shardi maaha hadduu sabi yahay iyo hadduu mumayi ina maaragtay ilma maaragtay se shan jira lix jira toban jira aan weli qaan yahay iyo hadduu qaan hadduu dhalinyaro yahay hadduu kura yahay hadduu sidii uu nebiga kula kulmayba kol hadduu nebi maxamed la kulmay uun mumayazan kaana aw hayra mumayazin waa saxaabi waayo maxamed ibnu idi maxamed ibn abi bakr radi la abi bakr maxamed dee rasuulka sal sl isagoo ilmo yara ayuu nebigu dhintay sal la alay waslam saxaabadii nebigaanu kamid isagi yarag lami waadix idan shardi maaha inuu nebiga wax ka wariyo shardina maaha inuu nabiga sal allahu alay wasalama indhaha saaro ee waxaa shardi inuu nabiga la kulmay maalintuu la kulmayana nebi maxamed uu rumaysnaa islaamnimada iyo iimaankana uu ku dhintay culimadu waa waxaad ka warantaan bay culimadu dheh qofkii nebi maxamed la kulmay isagoo nebi maxamed rumaysan deedna nebigu markuu dhintay ridoobay ee gaalnimadii ku dhintay kaa gaalnimada ku dhintay saxaabada kuma jiro maarta laakiin ciddii markuu nebigu dhintay ridowday ee riddadii ku fidnowday ee soo noqotay ee soo islaamtay nebi maxamedna sala allahu alay slam maalintuu dhintay saxaabadiisa ka mid ah oo suxba saxaabi ku ogaa oo rasuulka isagoo rumaysan dee raggii arkay ama la kulmay ka mid ahaa haddii intuu ridoobo uu riddadii ka soo noqdo oo islaamnimadii ku dhinto saxaabadii bay culimadu ku tiriyeen isagana walihaada waa kuwa culimadu i walaw takhallalat riddatun fi lasax walow haba ridoobo dabeednaha soo noqdo waadix saxaabi waa kaas qaala ibn abi caasim wuxuu yihi raximah llah fi sunna kutubta hadda laydin sheegaye sunada nabiga sala allahu alay wasalam laga qoray axaadiis badan oo sifaatka ay ku yaaliin ayuu kamid yahay kitaabka asuna libn abi caasim qala wuxuu yihi xadaana abu bakrin qala xadaana zayd ibn lxubaab qala xadaana cabdullahi ibn lcala ibnu zabrin fiirso hada sm waa maxay waa ismun mushkil waa ism akhriskiisa uu ishkaal geli kara soo ma markaasay culimadu dabdiyeen ibnu zabrin abuzubr adimishqi abuzubrina waa la yidhi qaala wuxuu yihi xadaana cabdulahi bnu caamir can wailata bnu asqac wailata bnu asqac oo sidaas ya hadhowta ashqac ha akriya wailata ibnu usqucna ha odhanin ya asaqacna ha akrin saasaa loo dabdinaya qaala qaala rasuul lahi allahu alay waslam nabigu wuxuu yihi laa tazaaluuna bikhayrin khayr ka suulimaysaan maadaama fiikum intuu idin dhex joogo man ra'anii cidii aragtay oo wasaaxabanii ila saaxiibay cid ila kulanto ila saaxiibtay inta idin dhex joogto khayrka suuli maysaan wallahi ilaahay baan ku dhaartay laa tazaaluuna bikhayrin khayrka suuli maysaan maadaama fiikum intuu idin dhex joogo man ra'aa mid arkay man ra'aani cid aragtay ciddii aanii aragtay waa taabiciintii inta idin dhex joogaan oo wasaaxaba la saaxiibtay ya man saaxabanii ciddii ila saaxiibtay ciddii saxaabadayda cid aragtay inta idin dhex joogtana wallahi khayr idinka tegi maayo wallahi laa tazaaluuna bikhayrin ka suuli maysaan maadaama fiikum intuu idin dhex joogo man ra'aa man ra'aa man ra'aani nin arkay ciddii aniga aragtay ee ila kulantay ciddii aragtay la kulantay ciddii la kulantay wa saaxaba man saaxaba man saaxabani oo la saaxiibay oo la rafiiqay ciddii aniga ila saaxiibtay ciddii la saaxiibtay ciddii la saaxiibtay saaxaba man saaxaba man saaxabani ciddii la saaxibtay cid la saaxibtay qofka la saaxiibayna khayrka suuli maayo isnaadu saxiix weya warijaalu hiqaat waa waynu dhamaystiraynaa biidni illahi tabaaraka watacaala markaanu saaca kasoo noqotaan insha allahu subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk